bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi وaalih وsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirka waa kii sagaal iyo tobnaad ee ka mid ah min kitaab الnikaax min alminhaaj kitaabu اlqasmi wالnushuuz wuxuu kitaab yahay habeendhexii dumarka loo habeendhexahayey iyo markay dumarku caasigaroobaan qasmigu min qasama shaya idaa jaza'ahu waxaa laga keenay qasama markuu shayga ruuxu qaybiyo waxa hadda la qaybinayana waa hoyaadkii iyo habeenbarigii dumarka lala baryahayey curfiga istilaaxiga fiqiga ana waa icطaa'u الزawjaati xaqahunna dumarkoo la siiya xaqoodii fi lbaytuutati cindahunna la bariga lala baryahayey marka tacriifkaas waa tacriifka fuqahada adugu afarta badankood ama الnushuuz asagu min الnashaz baa laga keenay bالtaxriig min الnashaz waana almakaan اlmurtafic meesha saraysa ee dalcaddi taagan baa nashaska la yidhaahdaa isilaaxa fiqiga ana nushuusku waxaa looga jeedaa alimtinaacu can adaa'i اlxuquuq inay haweenaydu ay ka reebtoonto diiddo xaqi lagu lahaa ay ninkeedu ku lahaa saygeedu inay oofiso ama ay gudato kitaabu اlqasmi wاnnushuuz wuxuu ka koobnaan doonaa lix waaxood lix waaxood ama lix mas'alo ama siday u dhigeen raafici iyo khazaali shan fasal ee lix fasal cafwan lix fasal fasalka koobaad oo masalada koobaad innaga inoo ah waa fii man yastaxiqu اlqasma habeendhaxa yaa mudanaya yaa in la baryo oo ninku la baryo yaa mudanaya fasalka labaad ama masalada labaadna fii zamaani اlqasmi wa muddatihi wa makaanihi bay ku saabsan yahay qasmiga xilligiisa iyo goobtuu ka dhacayo fasalka saddexaad wuxuu ku saabsan yahay fi tafaadul haweenka ma loo kala badin kara habeen dhex maya ka afraadna wuxuu ku saabsan yahay fi lqadaa habeen dhix lagu lahaa aad fulin weydo inaad dandhabayso lagaa qadaysanayo ka shanaadna wuxuu ku saabsan yahay fi lmusaafarati biاnnisaa dumarkii aad qabtay haddii safarku soo galo oo la safarto qaybo ka mid a ah iyo masalada furuucdeedii masalada lixaad ee u ama fasalka lixaad waa fi shiqaaqi bayna azawjayn labadii isqabay hadday isku dhacaan oo ay dhaqmi waayaan qaabka loo xallin lahaa sharciguna uu xallin lahaa intaasuu sheekhu marka eh, ka koobnaan doonaa kitaabu lqasmi lixdaa waaxood ama shantaa fasal eh, lixdaa fasal ama lixdaa mas'alo tii u horraysay sheekhu inoo bilaabay wuxuu yihi habeendhuxu wuxuu gooni ku yahay bisawjaatin dumar la qabo ayuu gooni ku yahay waana mas'aladii koobaad ama fasalkii koobaad oo ahaa fi man yastaxiqu alqasma yaa mudanay ilaahay subxaanahu wa tacaala fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxidatan aw maa malakat aymaanukum baa layidhi aayaddaasi waxaa laga fahmay haweenay aan la qabin oon sawjo ahayn inaysan habeen dhex lahayn kadib maxaa la kala qaaday kuwii la qabay iyo addoommadii fain khiftum an laa tacdiluu fii qasmi الزawjaat ayb iyo xuquuqdoodii fawaaxidda hal mid ku urursadaa layidhi aw maa malakat aymaanukum kuwa iyagoo addoommaha waa xisaabo kale habeen dhexna ma laha xuquuqdaa dumarka la qaba ay leeyihiinna ma ay laha halkaasaa laga qaata bizawjaatin laa biimaa'in wuxuu meesha kaa saaraya addoommadii milkalyamiin loogu galmoonayey ayagu qasmi ma ay laha ijmaacan baana la soo guuriyaa qadiyadaas addoontu haddii la qabo oy markaa zawjo tahay waa masalo kale lagama hadlaayo waxaa laga hadlaaya addoon aad milkilyamiin oo u galmoonayso habeen dhaxya qasmi ma ay laha macnaha macnuhu sheekhu diidan ya kuu sheegay waman baata kii barya cinda bacdi niswatihi dumarkiisii agtooda lazimahu cinda man baqiya maxaa waxaad bariday dumarkii barhkood agtoodaad bariday lazimhu ninkii waxaa ku laazimaya bayaadkii baa ku laazimi cinda man baqiya dumarkii hadhay intoodii kale waa xuquuq lagugu leehay laba habeen iyo saddex habeen iyo afar habeen oo islaantu lahayn baad la seexatay ood la joogtay dumarka kale xaqaasi way kugu leeyihiin way kaa rabaan cadligaa sidaa keenaya fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida marka axaadiis dhowrna way ku timid ee qadiyadda ayada xadiidkii tirmidi ee sunanku soo saareen ninkii laba dumar ama saddex qabee u cadli samayn waaya aakhare wuxuu yimaada asagoo labada garab midna dheer yahay midna dhulka uu xaaqayo marka waana cadaaladdaradii uu sameeyey waman baata kii ruuxii barya oo min eh, aaswaaj baa loo jeedaa cinda bacdi niswatiha ay cinda bacdi zawjaatihi zawjaadkiisii eh, barhkood agtoodu bariyey lazimahu ninka waxaa ku laasimaya bayaadkii iyo baytuutadii baa ku waajibaysa cinda man baqiya ayb si marka cadligii loo xaqiijiyo walow acrada hadduu ka jeedsado canhunna gabdhihii aw canilwaaxidati mid buuba qabay gabdho badan buu qabay lamaba baryaba duurkiisa iyo masaajidaasuu ka seexdaa oo tabliiq baanhay buu yidhaahdaa oo duurgal baanha waan khalwaynhayaa oo dumarkii maba ag marahay gurigoodii walow acrada canhunna aw canilwaaxidati lam ya'ham ma dembaabahayo qasmigii habeen dhaxahaa annaga shaaficiyada wadaado badanna waan ugu taageersan yihiin gabadhu xaqa ay leedahay waajibka ah waxaa weeyaan haddaad oofin weyda aad ku dembaabayso waa saddex xaalo ayib xaaladda koobaad waa ayada masruufkeeda midda labaad waa marashadeeda midda saddexaad waa la barigeeda iyo inaad wehel u noqoto iinaasiya iiwaa lagaa helo saddexdaa qodob baa waajib ku saarana wixii kale waa iska sunan iyo howlo kale marka galmadu waajib kuma aha zawjku cinda الshaaficiya wakadalika cinda اlxanaabila wa cinda اlxanafiya wa cinda jamiic almadahab اlarbaca saasay qabaan waa macruuf iyo ixsaan iyo wanaag weeye mooyeene gabadhu inaad isweheshataan ood gurigu habeenku u dhilmatoy weel kaa dhigaton baa waajib kugu abay taagan yihin marka qadiyadda laga hadlay midaas wey walow acrada hadduu ka jeedsada canhuna dumarkii dhowrkaa u wada qabay aw caynilwaaxidati buu ka jeedsadoo uma galmoonin ama gurigiiba lama seexanin uma galmoonin hadda waxaa odhan daahiriyu ma qabne lam ya'am ku dembaabi maayo arrintaa ayada laakiin masalada ayada waa mukhaalif linaski shaafici fi lum oo asagu wuxuu shaafici umka ku caddeeyey wujubu liiwaa'i cala azawj zawjku inay waajib ku tahay inuu dheelmado oo hoydo oo islaanta la baryo ayb waana wej cinda alqaadi abi xaamid almarwasi asaguna uu ku tagay marka lam yaamtaasi waa haa khilaafsan naski shaafici khilaafsan marka annagu waxaan u deliishanay in iwaagu uusan waajib ahayn oo icraadku uu iska bannaan yahay dembina uusan kaa soo raacayn nebi maxamed baa dumarkiisi bil ka maqnaa taa ciqaab iyo tacsiir bay ahayd baabulilaa bay hoos galaysaa taa looma daliishan karo ayb xadiidka saxiixaanka ku yimid nabigu aala can nisaaihi shahran ama ictazala nisaahu shahran bay ku dhegeen wadaaduhu laakiin daliil ooma ah qadiyadda marka laga garaabo ayb sawaabkuna waa inuu ku dambaabayo sawaabkuna waa inuu ku dambaabayo ibnu xasam isagu wuxuu yidhi waa waajib ninku xaaskiisa inuu u galmoodo faidaa taطaharna faأtuuhuna min xayثu amarakum اllah buu ku dhegay aayaddaas ayb jumhuurtuna waad garanaysaanoo waxay ka dhigahayaan amar yimid bacda nahyin qarina saarifay ka dhigahayaan halkaasay la aadeen laakiin aahaar asagoo xoojinaysa ayuu ku dhegay oo uu keensaday ahar man ariiqa abi cubayd uu ka wariyo sayidina cumaroo lugaynaya iyo saxaaba la socdaan baa haweenay dhallinyaro oo naag dha'yar ah ayaa ku soo baxday markaasay salaantay markay salaantay ya amiir اlmuminiin waxay tidhi anugu waxaan ahay haweenay yar dumarku waxay daneeyaan baan daneeyaa awlaad iyo wax kaleba waa doonahayaa oday waa yeelaa i qabaa haddee ka badan waxba kuma sii dara karay tiri waa afgobaadsanhayaa gabadha oon dhaqaaqinba iyo odaygoo luudaya soo baxay waan fiirinay buui saxaabigii la socday cumar baan fiirinay waa oday dhacay buui oo si markuu saa u taagnaaba sii foorarsanhaya eber ah cumar baa la hadlo wuxuu ihi gabadhan duhrigeeda ma u dhowrtaa yacni markay dhiig hesho ka qabaysato habeenka ma is aragtaanoo jaldhowr baa ninkaa loo yaqaanaa soomaalidu mxuu ah ragga way qaybiyaanoo jiif dhowr iyo jamco dhowr iyo jaldhowr bay u qaybiyaan marka nin isbuuci asagu maalinka jamcaha ragnimo iska baadha iyo nin asagu jiifkaba sugo wiilhoog ah iyo jaldhowr oo haweendu markay dhiigka ka qabaysato oo nin iska suga marka cumar wuxuu ku yidhi oday baata waad sii socota gabadha waa yar tahay duhrigeeda ma u dhowrtaa wuxuu ihi markay dhiig kaga qabaysato maalinka ayada nin baan iska dhigaa iyadana weydii buu ihi laakiin wax ka dambeeya layguma hayo cumar wuxuu yidhi gabadh ibulahd wuxuu yihi gabadh muslimad ah way ku filan tahaye sabiroo ninkaada la jog ibnu xasan wuxuu le aarka muxuu tusahayaa waana saxiix wuxuu tusahayaa hadduusan ninku xaaskiisa u galmoonaynin gabadhu ma guriga aabbehed bay iyo canjeere ka weydi hadduusu markuu u yar yahay uun dhiiggeedii duhrigeeda u dhowrayna meesha in waxba oolin marka aahaar dhowru u daliishaday oo wuxuu kaloo u daliishaday aarkii xadiidka saxiixa ee dhex maray saxiixayn garanaysaan salmaan alfarisi iyo abudarda oo xaaskiisii ka fogaaday kadibna uu ku yidhi salmaan xaaskaadu xaq bay kugu leedahay naftaadu xaq bay kugu leedahay waxaa ka mid ah ereygiisii wa'ti ahlaka buu ku yidhi xaaskaadana u tag oo u galmo abudarda wakii nabiga u dacwooday saasuu salmaan yidhi nabigu waa runtii buuhi marka adiladu waa sida marka waxaa weyaan ibnu xasam qadiyada uu ku garleeyahay uu ku garleeyahay wuxuu leeyahay masaladaa inay waajib tahay oo mucaasharada qur-aanku amre wacaashiruuna bilmacruuf midda ugu muhiimsan weeye ma wax ka fiican baa jira haddana owlaad iyo danihii kale nin iyo xaaskii isku qabeen lagaa waayo feedhaweynagaada ag jiifto maxaad ii faa'ideen aniga maxaad ii muxalla mujaladka labiyo tobnaad safxada boqolaad buu kaga hadlaa dabcadan hadda muxaqaqada marka sawaabku waa in ayib waxaa lagu ishkaal ishkaal lagu keena daahiriyada la yidhi galmadu iyo dareenku wax ku xidhan weeye ruuxa naftiisa wuxuu asagu xilliguu doona dhiibi kara mee waa wax ku xidhan awoodaada iyo damaacigaada ku xidhan oo adiga kaa baxsanay see la odhanaya wuxuu waa inuu isku dayo waa waajib ku saarane isku day laakiin hadaad halkaa tirada maya xaqiguma lihida bannaanka iga mar waa laba kale masalo ayb walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimiin baa layidhi ma awooda inaad ku dhimato mise allah iska leh la dadaal ku bixiya inaad xusnulkhaatima ku dhimataan dadaal ku bixi ku yidhi ibnu inaad xaaskaada xaqay ku leeda galmada aad siiso laakiin ma aha in lagu leeyahay hadii kahor sidii digaaggii u shaqee ayb aanu ka soconno masale isku hayo wey wayustaxabu waxaa la sunneeyaa buu ihi nawowi raafici anlaa yucailahunna gabdhaha inuusan baylihinin ka baylihinin waa maxay iiwaagii iyo barigii iyo habeendhixig waxay ayadda ka hadlahayaan ayib maba dembaabhayaa lagu yidhi ma shay marka jaa'isu طarafayn oo caadi ah mise waxaa wanaagsan iiwaagu mustaxab weeye cinda shaaficiya siuu markaa taxsiin u helo gabdhuhu u helaanoo u ilaaliyo zine iyo faaxisho iyo oga dhowro asaguna aan loo tuminoo cinin weeye iyo bohon aan loo odhanin waana min almucaashara alma'muura fi lkitaab bay yidhaahdeen qur-aanku dee daahirkiisu wujuubu keerahaya wacaashiruna bilmacruuf markuu nabigu la dardaarmahayey muslimiintu wuxuu ihi itaquu llaha fi اnisa fainahuna cawaanu cindakum suu nabigu wuxuu lahuna calaykum risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf waxay idinku leeyihiin intaasu xuquuqa nabigu waa shaxay iyaguna idinku waxaad ku leedihiin inay idin maqlaan ragga aysan guryihiinna keenin ciidankiina la'aanta aysan ku shaqaynin nabigu hawlo badan buu kala hadlay muslimiinta ayb marka waxaa weeye daahirunnas waxaa weeye in ay sidaa daahiriyod ay sheegeen ay gar leedahay wayastaxiqu اlqasma habeendhaha waxaa mudanaya weli waxaan ku jirnaa fasalkii koobaad ee man yastaxiqu اlqasma ah mariidatun haweenay way mudan way xanuunsan tahay habeenkeeda heblansiin taas ma soconayso iyadoo xanuunsan waad la joogi waad la baryi way ku weeshan ayb istixqaaq اlmarida bilqasmina waxaa wey waa masle ijmaaciya mundir iyo ibn xasm labadu way ka hadleen qadiyadda inay masle ijmaaciya tahay waradqaaw mid awdan waynu soo maray ayadna habeendhaha way leedahay wa xaa'idu mid dhiig qabta wa nufasaau mid dhiig dhalmeed qabta intuu way leeyihiin muxrimadaa lamido aydna iskale habeendhaxaas gabadha muxrimada ee xajka muxrimada ah haddaad wada socotaan dhihi maysa muxrimada tahaye bannaankaasi xanuguna duurka iyo hotelaan aadahaya way a ah midda waa lamid ayadana ilaah ku dhacay mudaaharada midda laga dihaaraa lamida kulligood xata almajnuuna iska leh haweeneyda ee waalan hadday ayadoo kugu mehersan waalato ama ayadoo waalanba lagugu meheriyo waxaa hemeen dhexeeda bay leedahay laakiin bishari waa laga cabsan inay ku disho islaan waala mogtaa dee la seexda asagaaba geesi eh marka xaqay leedahay wey laa naashizatun mid caasiyada ayadu ma laha been dhexaas naashizaduhada waa islaanta karooday ku amartaaglaysay kuna caasiday zawjkeedii waxaana loo jeedaa qadiyadan kulu man biha cudurun sharciyu aw abciyu wayastaxiqu alqasma mariidatun waradqaau waxaa'idun wanufasaau waxaa looga jeeda haweenay walba oo cudurdaar sharci a ah leh sida xaydka ixraamka iyo wixii la halmaala ama cudurdaar abci a ah leh sida maradka iyo radqiga iyo wii la halmaala kulli way leeyihin xaqaas wey kulu man biha cudurun sharciyu aw abciyu maxaad saa u tidhahdaan shaaficiyo waxaan liأna almaqsuuda wa alinaasu duuna اljimaac muhimaddu waa in la isweheshado oo baalka la isgeliyo weeye ma aha in galme meesha ay ka dhacdo intuna gabdhahan waa u baahan yihiin mariidada iyo radqada iyo xaa'idada nufasada waa u baahan <clears throat> fain lam ynfarid bimaskanin daara calayhina fii buyuutihina wain infarada falafdal mudiyu ilayhina wuxuu u gudba masalada kale gabdhaha habeen dhexdeeda qaabkii loo agaasimi lahaa weli laakiin waxay hoos la socotaa qaybta hore ee fiman yastaxiqu alqasmay la socotaa fain lam ynfarid hadduusan ninku ku gooni noqonin bimaskanin guri asagu leeyahy uusan deganayn gooni u deganayn daara waa wareegaa calayhina gabdhaha dushooda fii buyuutina guryahooda dhaqanka inagu ma naqaanee laakiin soomaalida kore galbeedka uu ka jiraa iyo oromada iyo dadka muslimiinta dhaqanka way leeyihin qolyaha riinta oona dhex joogay dhaqankaasay leeyihin odaygu guri gooni uu degan yahay guri gooni asag usoo dheelman haweenkuna mid walba gurigeeday deganta gurigeeday deganta ama waxaa laga yaabaa inay guri weynoo daara uu qol ka degan yahay mid walbana ay iyadoo qayb degan tahay ayb inay iyagu mid walba habeenkeeda u timaado la seexato iyo aan asagu intuu habeen walba mid la soo seexdo kadib markuu cabaar joogo iska soo tago halkiisa kusoo urursado labadaba way dhacdaa fain lam yanfaridsa goy noqona bimaskanin guri asagu hoyaad asaga uu degan yahay daara waa wareegaya calayhina fii buyuutihinna mid walba habeenkeediibuu gurigeeda ugu tegay oo la baryahaya sidaas wey maxaa yeelay xaqulqasmigaana keenay habeendhixi cadligu sharcigu ku saleeyey baana keenaya mid walba habeenkeedii inaad la seexato wain infarada hadduu ku gooni noqdo e, bimaskanin weeye guribuu gooni u degan yahay falafdal waxaa weeye almudiyu ilayhinna xataa haddaad guri gooni u degan tahay waxaa wanaagsan inaad gabdhaha gurigooda ugu tagto habeen walba taad ku qoran la soo seexato saasaan u asturan ayaga haweenay socoto kaloo meel aadayso ma quruxsano midda kale sidaasaa waafaqsan dhaqankii suubanaha sal alay wasalam habeen walba guri buu seexan jiray suubanahu kuna wareeg jiray saasaa marka aswan ah Eh, waa acafu wa afdalu iqtidaaan eh, birasuul walahu waxaa u bannaan maxaa yeele maadaama xaqa uu waajib noqday kayfiyada loo gudanna sharcigu uusan xadidin waa masala u khudwacaysa curfiga iyo qolba qaabkii loo arkayn xaqaa loo guto laakiin subanuhu sidii u fiicnada u gutay in lagaga daydaa wanaagsan weliba wuxuu arkay suubanuhu inay hawshaa ay tahay hawl adagoo markuu xanuunsanaa xataa waa kii odhanaya caawa xaggeen ku qoranahay markuu xanuunkiisa sii daraaday uu nabiga ka codsaday haweenkii inuu guriga caaisho lagu marliyo oo lagu jaldhowro ayb walahu ninka waxaa u bannaan kale ducaa'uhunna dumarka inuu u u bannaan wa calayhina alijaaba inuu gurigiisa iska joogo asagoo qolkuu deganaa habeen walba ku beegan yahan u timaado ayaa u banaan weeye ayaguna markaa waajibba waajib bay ku tahay maxaa yeele waa xaqiisi waa xaqiisi tii diidda tiraa war balaa kugu dhacda anugu kolkaa kugu iman maaye haddaad adugu soo seexan gurigeeda soo seexo waa naashizo waa mada waa islaan caasiyadoo madax taagtay wey xaqeedii marka biilkeedii iyo marashadeedii iyo masruufkeedii waa dhacahayo cindana ayib waana cinda aljumhuur ijmacna waabaa la soo guriy waan gaari doonaa walasaxu sida asaxa waxaa weeye taxriimu dihaabi ilaa bacdin wa ducaa'i bacdin lanna waa cadaalad darra middaan waxaa asaxa inaysan bannaanayn gabdhaha inaad qaybna gurigaada ogu yeedhato aad adigu adgan tahay qaybna adugu aad la u dhaxdo u tagto heble iyo heble waxaad leedahay halkaa igu imaada dhaqaaqi mahaye ama heble iyo heble waad la soo seexato waa cadaaladaro maxaa ama isku meel mari ama mxuu ahay kala daa hawsha wal asax waxaa weeye taxriimu dahaabihi tegiddiisu inay xaaraan tahay ilaa bacdin ilaa bacdi azawjaad wey zawjaadka barhkood uu aado oo maskankiisa uu ka tago iyo wa ducaa'i e bacdin ilaa maskanihi inuu bar ogu yeedho meeshu barto isagu joogay maxaa yeelay waa dulmi iyo cadaalad daro ayaa meeshaasi ka muuqanaysa waana tafdiil bacdin calaa bacdin weeye bilaa daliil waana mucaasharo aan saxnayn bal cuqdad baad isku keeni adigana way kaa muuqan xaqdarada ayada kaa muuqato ilaa liqaradin ujeeddo inay hawshaa keentaba mooyeen ujeedo inayba keenta mooyeen ujeed qarad maqsuuda oo ruuxi loogu garaabi kara ka qurbi maskani man mada ilayha aw khawfin calayha maalan miduu u dhaxo ee habeenkii ula soo sixda gurigeediibaa dhow midna way fogtahay gurigeeda waa oday oo meeshaa fog sii gaari karo tan dhow laakiin habeenkuu la baryi karaa heblaay adaa iga fududa baana yar tahay gabadh yar baa tahay habeenkaan kugu qoranahay bal aniga meesheeda igu ima buui amaa hebla waa anaa ku duqdugi karoo gaari kara marka waa maqsuud waa arad loo dulqaadan karo ka qurbi maskani man mada ilayha maalan dhowaanshaha u dhow yahoo kale tuu aaday ula soo soco gurigeedii baa dhow waa arad maqsuuda aw khawfin calayha ama wuu cabsanhayaaba miduu iyada aadahay isagu aadahay ula soo baryahayo xaafadeeda maalan waxaa ka sokeeya meelo bohol ah ama uun tuug iyo balaayo iyo dibjir iyo kabacad iyo gabadhiibu u cabsanhaya hadday soo aado haddana hadhu markay noqonayso iyadoo la kulanto marka anaa nin raga anaa meesha marahayo wey sidii xaafadihii xamar waagi kale xidhnaa oo kale adugu inaad socoysa laga yaaba socota laga yaaba laakiin haweeney ma dhaqaaqi karto ayib waxay ku tiriyeen shaaficiyadoo qariibah oo ah, aqraadda maqsuudada loogu cudurdaari kala qaybinta inay maalan tuu'aadana ay tahay gabadh yar midda u timaadana ay tahay habar ay tahay ama duq ay tahay ayib haddee taalo tirkiyoodu waa sidee soo cadaalad darra marka hadday u jeedaan midaasi hadee waa lahunguriyeenoo dhib bay la kulmi wadooyinka lagu dhibi iyo isa habeenka ay socotay iyo waa macquul tanna waa islaam weyno cidnlaakiin hadday u jeedaan habarnimada iyo gabanimada lagu kala qaadi toos meesha xanumalin farbaa ku goda ka socodho wayaxrum waxaa xaaraana an yuqiima inuu ku nagaado bimaskani waaxidati mid gurigeed wayadcuuhunna ilayhi oo ugu yeedho uu yidhaahdo mata anugu caasho baan la joogi halkaa un baan intiina kale mid walba habeenkaas hay timaado marka waa maxay tanaa waa sadkeedii sad loogu daray gabdhaho dhan baa iyada loo adoominhayaaba waaba hawl iyadoo aad foolxun waa xaaraan midda ayadaa an yuqiima bimaskani waaxidati mid gurigeed inuu fadhiisto mid gurigeed inuu fadhiisto wayadcuuhunna u u ilayhi ila almaska ama ilahisagii aggiisa de zawjki uu yidhahda la wada yimaad maxaa waa mukhaalif lisunna nabigu sal ly slam isagoo hadee bini aadamkii u khayr badnaa ah haddana waa ku wareegahay mid weyn iyo mid yarba xaqaasi waa u simi jiray sidaasaana wanaagsan waxaana la odhan karaa mar haddii ilah yidhi wacaashiruhunna bilmacruuf masalada alqasm bayn azawjaadna uusan jirin nas mufasil ah waxaan leenahay waa amar mujmal ah amarkii mujmalka nabigu wuxuu ku cadeeyey bificlihi calayhi الsalaaة wasalaam ficilka cadaynaya limujmalin fi اlkitaab aw fi sunna waxaan isku ogeyn inuu kolba qaato xukumka shaygu cadaynhayo inuu qaato ayib amarkaasi qarina saarifa ma jirto waa amru wujuub ficilka nebi maxamed waa mubayin lilmucaashara fi masalaة اlqasm marka in aad wareegto ood guryahooda ku wareegto inay waajib noqoto ayayba u badan tahay marka la fiiro weliba ra'yu daahiriy wuxuu u gudbay sheekhu masaladii labaad ama fasalkii labaad aan ka soconne waa maxay fii makaani اlqasmi wa zamaanihi habeendhaxa gabdhaha meeshxagad ugu samayn goormuu muddo intee la eg noqonaya taasuu u gudbay sheekhu oo ka hadli doonaa wuxuu yidhi wa an yajmaca waxaa kaloo xaaraana wayaxrum waxaa an yajmaca inuu kulmiyo daratayn laba dangalo fii maskanin guri ilaa biridaahumaa ridahoodaba mooyeen ridaahuma damiirku wuxuu u laabanayaa hadda labada masalaba ridu wuxuu u laabanayaa labada masalaba tii hore ee ahayd inuu maskan ku nagaado dumarkana ugu yeedho ma bannaanayn baa lagu yidhi waxaan kaloon banaanayn in laba dangalo hal guri wada dejiyo laba gabdhoodoo la isla qabo inuu hal guri wada dejiyo inay labadaa masalayu raalli ku yihiinba mooyeen wadadejinta hadday raalli ku yihiin iyo inuu asagu meel fadhiisto dumarkana u yimaadaan hadday raalli ku noqdaan waa loo daynaya maxay xaqa iyagaa iska lahaa hadday iyagu ka tanaasuleen oy odaygu u hogaansameen oo isaga ku qadariyeen dhib ma laakiin adugu ha noqonin doqon faras looga degay ha noqonine baasha iska hagaaji ayb caaidun ila masalai ilaa birdaahuma labadii masalo u noqonaya wayadcuu ilayhina tii u dambaysay iyo iyo tii hadda walahu hadda wuxuu u gudbay maskankii baa laguu sheego waxaa lagu yidhi eh, makaanulqasmigu waa in gabadha gurigeeda aad oogu tagto habeen dhexeedu gurigeeda uu ka dhaco ama meel kaloo adigu aad degan tahay ay kugu timaado iyadoo raalli ku ah waa makaanulqasmi zamankiisiibuu u gudbay wuxuu hi walahu waxaa u banaan an yuratiba alqasma habeendhaxa inuu u ratibo u qaybiyo calaa laylatin wa yowmin qablaha aw bacdaha waa zamaanulqasmi iyo makaanulqasmi ayb waxaa bannaan inaad habeendhaxa ka dhigto habeen iyo maalinka ka dambeeya caawo kale hadda waa maxay waa talaado soo sidaa ma iyo berri oo kale gabadh walba inaad siisa habeenkan talaadada iyo maalinkiisa iyo imaad bedesho tiraado aad ka dhigto maalinka talaadada ah iyo habeenka arbacada waa laba waa in la helo habeen iyo maalin yowman waleyla laakiin ama habeenka hormari ama maalinta hormari an yuratib alqasma calى leylati wa ywmin habeen iyo maalin qablaha qabla اleyla aw bacdaha bacda اleyla inagu markaa de waxaa inoo horeeya muslimiinta iyo taarikhda carabta iyo acajimta badankoodba waxaa u horeeya habeenka maalinkuna waa reer galbeedku hadda adduunku waxay ku khariibeen waa maxay maalin dhanna maalin ma aha habeen dhanna habeen ma aha waxo dhan waa nus nus habeenka nuskii iyo maalinka nuskiiba wxuu isla noqon hayaa iyo habeenay maalin isla ah. maalin dhan buuxda ku dhih maayaan waa maalin heblo habeen buuxana koo dham waa habeen heblo waa maxay hadda lix sacaawo ma kala gaadho maxaa bilaabanaya caawa lix saac marka laga baxo talaada bilaabanaysa hadda weli isniin baan ku jiraa darada somaaratan weli isniin baa socota shan saac isniin baa socota lixda marka la gaadho iyo isniin dhammaanaysa talaada waxay bilaabatay kowda habeenimo maxay socon ilaa kowda kale arbacada addo kowda kale un soomahaadi kowda kale arbacada ayib marka wixi dhan baa saa ka noqday in marka laga dhigo habeen horeeya iyo maalin xiga waa atawaariikha sharciya siday ku socdaan islaam muslimiintuna ay ku dhaqmaan saasaana u roon ruuxa ilaalintiisa saasuuna nabigu sal slam yeeli jiray saasuuna yeeli jiray wاlaslu alleylu wالnahaaru tabacun wuxuu ihi sheekhu habeenkiiyo maalinka gabadha ay leedahay kee asala keesa faraca wاlaslu leylu asalka wa lagu qaybsanhabendha laga xisaabi waa habeenka wanaaru maalinkuna tabacun waa dabadhoon daba socda habeenku daba taagan yahay wladii jacala lakum اleyla litaskunuu fiihi wاnahaara mubsira wajacalna leyla libaasan habeenku xilliga la dego ee la nasto ee camalka laga nasto ummaduhu siday u badan yihin baa sidaah hadday baashu isdabagedido way iman doontaa wuxuu ihi sheikhu fain camila leyla hadduu habeenka shaqeeyo culamadu ku miaalin jireen ninka xaariska ah iyo eh, utuniga utunku waa qolyaha dabka foornada shire ee eh, eh, dhirta shida ama sameeya jaajuurka sameeya ama waxaasoo dhan fain camila leyla hadduu habeenka shaqeeyo wa sakana nahaara maalinkan uu nasto ka xaarisinba way waardiye facaksuhu taadaad soo marteen cagsiisi weeye faasluhu nahaaru waleylu tabacun ninkan maalinkii oo dhan ayuu nastaa habeenkii o dhanna bir shaqu qabta waa waardiye ninka maxaan leenahay gabarh walba habeen dhexeedu waa maalinkaada maalinmahaad u simaysaa habeenkana waa maxay waa maalin shaqa isagoo dhaqaaqdayba waa dhaqaaq fa cagsuhu wuxuu sheeku ka hadlaayana waa maxay waa almuqiim waa ninkan muqiimka en musaafirka ahayn amaa ninka musaafirka ah marjacu qasmihi waa anuzuul yaan laisku khaldin markaad haweenka la safartaan laba kula safraan ama saddex kula safraan habeen dhaxaadu iyo qasmigii waxaad la gelinayaa kolba nasiisha meesha lagu furtaba nusuulka ayaa noqonaya habeenkii markaad maanta meel ku furaton heble kula seexatood kula hargasho shaha ku korisood isla sheekaysataan furashada xigta yaa iska tii kalaa iska kaleh kalahaadaasi waxaa bilowday shaqa wey waa maalinka nahaarka wey idan qasmu almusaafir waa maxay waa fi nusuul ninka asagu maalin shaqeeyana habeenkii weeye ninka habeenkii shaqeeyana maalinkii weeye waa iska khulaaso walaysa wama ahaanin lilawali ka hore waa waa kii shaqaynayey maalinkii habeenkiina nasanayey ayib oo lagu soo yidhi asluhu leyl wanaharu tabca lagu soo yidhi walaysa lilawali mid ka hore oma bannaano dukhuulun fii nawbatin calaa ukhra leyla dukuulun geyd ooma banaano fii nawbatin kal uu u galo calaa ukhraa mid kale oon kalkaa lahayn leylan habeennimo gabadhii saynaba hebad ku qorayd habeenkeeda inaad xaliimo aaddo ood soo fiirso xataa laguma ogolo maalinkii markaad dhaqaqa haddaad carruurta baridin iyo haddaad daawo u geynayo muxuu ahaa seetiin dhihi dhib laakiin habeenku asagu waa aag doolimaad ka caagan gabadhaas u xidhan yahay habeenkaa iskale marka iska ilaali wey hadii marka habeenkeena aan meeshaan doono mari karo kalki iyo kalayntanko dhan baa burahayaba saasaa lagu ilaa lidaruuratin baahi la qaadi waayo inay jirtaba mooye ka maradiha almakhuufi walow danna gabadhii aan kalkaa lahayn baa xanuunsato adoo ku qoraa hebla ayaa waxaa lagu yidhi hebla maanta basteeda dhakhtar baa la geeyey xaalkeedu waa marka inaad orodo habeenimo soo fiiriso ama isbitaalka ugu tagto ama iyadaad booqoto ama xoogu ku tufto ood dhib malaha midda ayaad daruuraa timid haddii ka waxa lagu arkayaaba yaaba oday naxariislaawo ah islaanti aad ku qorrayd masayrtay diidana mid balaayo iskoronyaa loo arkayo in la furo ay waajib tahay marka ilaa lidaruuratin ka maradiha xanuunkeeda oo kale weeye almakhuufi loo cabsanayey shardi ma ah inuu maradku yahay maquuc inuu makhuuf yahay maqtuuc walow dannan an waa mawduuc daruura waaa lgu gabadhi baa foolanaysa habeenkeedina kumaadan qorayn waad booqanaysa waad ka daba tegi ilmaa laga soo qiliyo xaalkiisu khatar yah marka howlahaas waa curfiga keenaya inaan lagugu aad lagugu cadaadinin waxiina idin haddaba haddii laguu fasaxay gabadh aan kalkaalayn habeenkii inaad lidaruura aw lixaajatin mulixa aad u tagto soo aragto in taala hadduu dheeraado mugtuu nagaashihiisa uu gabadhi aan kalkaalahayn ama aan togadaa lahayn aad ku agnagaatay qadaa wuu magdhabahaya habeenkeedii marka iyada la gaadho in intii aad waagaa la joogta ay xanuunsanayd ama aad dhibka laga soo sheegay aad la joogtay in la eg waa inaad tii kale habeen kale aad aga joogto war maad deelmatid may u kaadi xoogo baa danaan leeahay gabadhii kale kudhi maad dheelmatid waxaad qadaynaysaa habeenkaad u gurmatay heblaayo in daala hadduu dheerada cadaaladda waa sidaa soomaalidu hawshan wadaadaha haweenka badan qaba iyo soomaalida haweenka badan qabta hawshaani kuma baraarugaan baabkan baabu qasmi zawjaad waa in layska daraasay la barto haddii kale rag badan baa aakhara waxay imanhaya ayagoo aad moodo muxuu ahaaye gaariga qallaabka iska rogaha ahaa halaiska ilaaliyo wamarjicu tuul inuu dheer yahay intaad meesha ku nasatay in kale waxaa loo laban alcurfu wadaadu wabay adqadaraan oo nin saacda ku qadaray nin maalin ku qadaray nin ululeil ku qadaray nin laakiin sawaabku waxaa weeye marjicu tuuli waa alcurfu walcaadatu baa loo laabanaya wa ilaa hadduusan intuu soo firiyo durba soo noqday ousan ku daahin fala ay falaa yaqdi lanna intaasoo kale waa shay masmuuxa caadatan gabadhu waan soo fiiriye bes dadkii soo diday ee markaad la joogto maad ka soo dhaqaaqday lagula yaabi maayo midda loona arki maayo xaq aad eh, ku tumatay ama aad baylaysay walow waxaa kaloo u bannaan adduhuulu inuu u galo uu booqdo nahaaran maalinimo inuu tii aan kalkaalahayn uu u tagaa bannaana bimacnaa uu gurigeedii galaa loo jeedaa liwadci mataacin alaabgeynteedii iyo wanaxwihi alaab biilkeedii iyo raashiinkeedii baad maalan geynaysaa daawad u geynaysaa alaab adugu aad leedaad guriga geysanaysaa taa dhib ma laha gelidda maalinka iyad wa iska roontahay wey nabigaana samayn jira sal slam maalin walbay tiri caaisho radi allahu tacaala kama fi saxiix ad garanaysaan kama fi sunan kama fi sunan markuu waagu baryo mid walba una soo mari jiray markaasuu cabaar la joogi jiray mid walba saasuu u yeeri laakiin nooma galmoon jirin bay tiri uu tago tii habeenkeedii habeenkaa lahayd markaa nabigu la baryo marka taa dhib ma waa dhaqan iska wanaagsan dumarkana xaalkooda lagu ogaanayo haddaadan lama dhaqaaqi karo hadde badan baa imanaysa wayanbaqii waxaa habboon laakiin markaa maalinka aad gabdhaha soo salaamaysid guryahooda tegayso aadan ku qorayn habeenkaa allaa yatuula muktuhu nagaashihiisu inuusan dheeraanin hawlo kale wey waxaan booqasho ma ahee wax kalaa la socday noqonaysaa gabdhihiiba dhan baad masayr gelin ayagii baa isku baabi wاصaxiixu sida صaxiixa waxaa weeye annahu laa yaqdi qadayn maayo ayb qadayn maayo midaasoo kale idaa dakhala lixaajatin hadduu gurigu u booqday ama u tegay dan uu ka lahaa qadayn maayo ayb qadaayaadka loo daliishanaya fuqahadu inta badan aysan ka hadlin rag yarba mooye waxaa ka mid a xadiidkii xafsa xafsa nabigu maalin maariya isku arkeen alqibطiy xabse waxay dhigtay wad garanaysaan ilaa uu nabigu u cudur daartay oo yihi waa khalad baa dhacay raallahu loo noqon maayo kadibna uuba ka dhaartay calaa qisadii suuratutaxriim kusoo degtay Eh, labadii sababba lasku haya laakiin sababkaasi min xayu eh, sabab nuuul ama ha noqdo noqon lakin qisadu qiso sugan wey idan nabigu wuxuu arkay khalad dhacay inuu ahaa laakiin asagu wuxuu lahaa marka hore nabigu ooma xabso hawshaa u arki mayso dhib u arki xaq ay leedahay oo meel lagaga dhacay oo maariye ay ku tumatay nabiguna uusan yac ka dhihin bay u aragtay xabso ay ku dagaalatay ilaa nabigu cudurdaariyo ka bixiyey raaligelin marka haddii haweenay kale kalkeedii aad waxaad doonta iska samayn karto ood meel walba tegi karto nabigu wuxuu dhihi lahaa ha degdegine hawshaani waa ii fasaxantahay bannaanka amad xabsoy ayib ma dhihin subr sal slam marka hawsha hawl adag weeye saa dartee annaga sharci waxaan ka niqaashnaa nabigu alqasm cala الزawjaat waajib ma ku aha mise ixsaan iyo fadli xaggiisu iska ah masle aan isku hayno wey ana lahu maa siwa wain min istimtac waxaa kaloo axiixu waxaa weye waana lahu ninka waxaa u ahaaday maa siwaa wain galmo waxaan ka ahayn oo min istimtaacin baashaal kale ah gabadhii kalkaa lahayd eh, eh, mxuu ahaaye toogadaale gabadhan ka inaad u tagto gurigeeda ood salaanto ood muddo yar joogto oodan laakiin u galmoonin way ku bannaan tahay wa annahu yaqdii in dakhala eh, bilaa sababin saxiixu waxaa weeye haddii laakiin guriga aad iska tagto adoogo xaaja kaaga xidhnayd hawl alaab ma geynaysid xanuun lama soo sheegin dhib kale ma jiro hible inaad jeceshahay ood haban kale ka jeceshahay in baad usoo gamar qaadatayba meeshaad iska soo fadhiisatay maa lagaa rabaa midda inaad qadlayso wa annahu yaqdi qadayn in dakhala hadduu u galo middii aan kalkaa lahayn bilaa sababin sabab sharci hadduusan jirin wey lanna waa xadgudub walaa tajibu ma waajibayso taswiyatun simid in la simo fi liqaamati nahaara nagaashaha maalin gabdhaha mid walba gurigeeda ku nagaan maalinkay leedahay weye kalkeeda ah inaad sinta waajib ma aha waxaa laga yaabaa habeenkii baad meesha bariday maalinkii adoo joog raba inaad iskaba joogto gurigaada hargasho qoraxda kugu dhacdo inaad salaada iyo jamaaca u baxdaba mooyee in hawl kale kugu soo baxdo janaasa lagugu yeedho oo gar aad gasho oo idan ood maalinka gabadha gurigeeda aad joogto saacada maxduud ah tii kale berri waxaa laga yaaba gurigeedii maalinkiiba wax kuu yeedhaba in la waayo oo weliba kugu yeedho muxuu ahaaye qashinkaba kaa qaada ama injirtaba kaa qabtan la waayo marka waxaa weeye walaa tajibu taswiyatun fi liqaamati nahaaran taswiyadu fi lleyl bay waajib tahay maalinkii iyadoo waajib haddii la waajibiyo waxaa weeye maalinku waa waa xilligii taradudka waa waqtu lmaciisha waa xilligii la soconaye wax la diyaarsanayey la qulqulahay marka bakdi badan culays meesha lagaa saari maayo marka waa min alyusri wey wuxuu gudbay sheekhu hadda miqdaaru اlqasmi makaanu اlqasmi baad soo oo fasalkii labaad ahaa zamaanulqasmi baad soo marteen hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo miqdaarkii aqalu lqasmi habeen dhax maxaa ogu yar wa aqalu nuwab اlqasmi ka laytanka inta ogu yar waa leylatun nuwabku waa jamcu nawba de haddaad habeen baa ogu yar habeen iqtidaan birasul sal l slam xataa fii maradi mowti inuu lahaa uu samaynayo oo la wareejinayo asagoo xanuunsan ayb wahuwa afdalu asagaana fadli badan kal ay gabadhu yeelatay habeen dhaxay yeelato habeen baa ugu yar haddii maalinkan lagu darana waaba khayr waana sida nabigu uu yeelay ayib wayajuusu waxaa bannaan alaaan saddex habeen in laga dhigo inaad tidhaahdo saddex habeen baan hebleela joogi saddexna adaan kula joogi ood sato qolyaha hadda xaafadaha kala fogda degan saddex saddex iyo ay ka dhigtaan l habeenna isli joog habeenna sodsiy habeenna mxuu ahaay isheeg eh, heligam aad waa xoogo dhib bay marka waxay sameeyaan saddex saddex iyo laba labay ka dhigtaan bay sameeyaan wayajuusu waxaa bannaan alaaan in laga dhigo bacd اla'ima waxay leeyihiin hal habeen lagama badin karo waa xaaraan bay ku tageen ibnu mundir baa ka ama saddex qab ama afar qab ama kala fog aday kuu taallaaye habeen baad la joogi ta kalena habeen baad la joogi laba iyo saddex laysma raacin karo awsadka mujaladka sagaalaad safxada soddon iyo sideed buu kaga hadlay ibn mundir wuxuuna leeyahay haddaad tidhahdaan habeen baa laga badin karaa xadayntu waa taxakum bila daliil buu yidhaahdaa haddaad tidhahdaan ilaa saddex ana waxaan dhihi bu ilaa afar ilaa shan bil baa laga dhigi karaa labaatan sanad baa laga dhigi kara haddaad tidhahdaan maya adigu habeen iyo laba iyo saddex waa macquul dee daliil haddii laakiin aniga aad tidhaahda maalinka maxaad u keentay waxaan leey wa caashun bilmacruuf baa layidhi nabiguna sidaasuu yeelay waa ficil mubayin ah limujmalin hal habeen lagama badin karo waa in tan habeen lala baryo habeenka xigata kale lala baryo saa ay ku socotay ku wareegto kalaytankaasa saxa ninkii laakiin yidhahda habeen baa fiican saddexna waa laga dhigi karaa taxdiidkan iyo taqdiiraadka waxaa la rabaa in loo helo daliilkaasoo caqli ah ama eh, daruura ah ama sharci ah ma haysa waa iska taxakum habeen baa laga dhigay shan habeen baa laga dhigay haddaan dha maxaad ku hadlay war shan naga da maxaad igu diiday hadda way badan tahay dee adna saddexdu way badan tahay marka waxaan nidha saddexdu waa akar اlqaliil weeye waana bidaayat اlakar marka saddexda waana muddat اlislaam saddexda ku daaya howlo badan baan u xagxagnay laakiin waa laisku dhegaya walaa ziyaadata cala اlmadhab ziyaado laga badiyo saddexna ma jirto haddayna qabsano sida lagu tegay walaa ziyaadatan bay bacdunusa qorayaan lakin walaa ziyaadata ka fiican ayb wاصaxiixu waxaa weeye wujuubu qurcatin lilibtidaa masale muhiim ah yuu u gudbo sheekh wuxuu leeyahay la yidhi gabdhuhu waa in habeen dhaxal loo simo oo ilaahay laga cabsado teed ka bilaabi hadda ma agga ka bilaabi mise heblaad bilaabi ayb wsaxiixuna wujuubu qurcatin qorituun inuu waajibayo lilibtidaa'i kalaytanki bilowgiisii iyo wareegii waa in loo qorituur haddaad laba dumara qabto hadda hal qorituur baa kugu filan iyad ti usoo baxdaad habeenkaa ku bilabta kana waad kagarni ku xigto hadday laakiin saddex yihiin laba qorituur baa la rabaa hadday afar oo hebla soo baxday caawa la bari habeenkan dambe haddana la qori tuuro ilan hebliyi heblaa tee weeye haday hadday afar yihiinna saddex qorituur baa soo bixi hadday saddex yihiinna laba qorituur haday laba yihiinna hal qorituur ada markaa xabad iskaga urursato qorituurka iska daysana fawaaxidatanti wey aan ka soconayna wa qiila waxaa la yidhi yatakhayaru wuu door qaadan qurcadaasi marka waxaa weeye xaq baa ku tacalluqay mar haddii xuquuqdii ay tasaaxumaan maxaan isku ogeyn in lagu kala saaro bilqurca saasay u timid mid walba way leedahay xaq in la baryo habeenkaas mid xaq gooni alana ma jiro marka kale ibhaam baa yimide waa xuquuq marka mubhame waa in tacyiinka la isticmaalo wasiilat اlqurc wاliqtiraac wa qiila waxaa leey ma yatakhayar wuu qadan isagaa dooran miduu caawa ku bilaabi lahaa intuunima inaan caaw mid la baryo soo ima hible adaan kaa bilaabay diyaargarow shahaadana sii karso inuu yahay bannaan tahay wax qasaba ninka ku waajibay ma jiro weeye tuu ka bilaabaya qiilku saasuu walaa yufadilu laakiin dheeraad siin maayo fii qadri nawbatin lanna waa khilaaf اcadl waa khilaaf اlcadli bilaabidii qorituur baa lagu soo saari takhyiirkana waa iska qiilaan tabar badnayn laakiin walaa yufadilu ma dheeraad siinayo fii qadri nawbatin kalqadarkii calىa ukhra dhihi mayse heble waa shariifadoo gabadh royal family ka soo jeeto wey midana waa mid engumeeda ayadoo hal habeen tana laba habeen lama ogolo hadday shariifo tahay iyo haday wadiico tahay iyo hadday kitaabiye tahay haday muslimo tahay waxaa weeye waad u simaysaa ayb ya heshiiska waa gaari doona sheeh maxamed <laughs> ayb wuxuu u gudbay fasalkii saddexaad masalada iyada tafdiilkaha ah inuusan jirin waa masale ijmaaciya inaan la ogolayn dumarka inaad u kala fadisho habeen dhaxa ood midna laba oga dhigtay midna hal oga dhigtay inay banaanayn waa masl ijmaaciy ibnu mundir baa ijmac soo guuriyey abxasan اaaa fi kitaabi aicna waana masl iska cad wuxuu sheekhu gudbay tafaadulkii haweenkii la qabay waxaa jira qaybo loo kala badin karo ayb tafaadulkaasi cinda alculamaa laba sabab baa keena ima alxuriyaةu wاriq ay ku kala duwan yihiin wa ima tajadud nikaaxin ayb in aad adoo islaan sii qabe ama laba sii qabe mid cusub aad guursato tiibuu u gudba laakinase yeeshe lixuratin mid xora waxaa u ahaaday mila amatin mid addoona labanlaabkeed haddaad adoon addoon qabto xorna aad qabto say ku suurageli addoon baad sii qabta weyhad kadib gabad xoriyada xoraad guursatay idan tii xorka ahayd laba habeen bay leedahay uluaan midda addoontaana ulu bay leedahay hal habeen bay leedahay laylatun lhaadihi oo addoonta wa laylataani litilka oo xorada ah wabihi qaala axmed mxuu ahay wa abi xaniifa sidaa aan qabno abu xaniifiya axmed ba qabaan riwaaya can maalik waana qowl الdaahiriya waxay leeyihiin lama kala badin karo xaaska addoonta ah iyo xaaska xorta ah mid walba habeen bay leedahay tan laba ooga dhigtana takana labaad ooga dhigi qiyaasan cala اtaswiyati fi الnafaqati wاlkiswati wاlfaskhi biاlcuyuub halkaasay taagan yihiin addoonta iyo midda xortaba soo biilka in loo simo waajib mayn haa in loo simo kiswada iyo marashada masruufka haa mid walba ceeb fasakh hadday ku soo baxdo ama baras iyo judaam iyo junuun soo baxso ma lahayn ha idan addoontu iyo midda xortaa waa isku xaq xagga habeen dhaxa hal iyo hal bay leeyihiin halkaasay maaliki riwaaya can maalik waana qowl daahiriyati qaatibatan waana ra'yi saliim ah laakiin annagu aaaar barhkee daciifo ah ayaan u deliishanaa in haweenooda ay leedahay xorta laba habeenta kalena ay leedahay habeen oo ulu iyo ulaan isu noqonayaan aaaartaasi dacfiba badankeed ku jira waxayna ka hor imaatay cinda qowlka maalik iyo daahiriyadu cumuumaat alkitaab bay ka hor imanaysa sababkii labaad buu u gudbay ee keenaya tafdiilka oo ahaa inuu nikaax soo cusboonaado wa waxaa lagu gooni yeelayaa bikrun jadiidatun gabadh cusubo bikaarood guursatay cinda zifaafin arooska agtiisa bisabcin layaalin toddoba maalmood iyo habeenahood bilaa qadaa la qadaynayn ilaan waa maay hawl baa kuu laba xaas baad lahaydoo kalaytan u dhexeeyey ti cusub baad guursatay middaa habeen baad la bari karta hadday bikaara tahay gabadh yar tahay ayib wa tukhasu ayibun weeye hadda mid garooba waxaa lagu gooni yeelaya iyaduna bialaai layaalin saddex habeen baa idna la siinaya xadiidka anas yaa u daliila qadiyadda umusalama ku saabsanaa fi saxiix ayb midda e, waxay leedahay todoba habeen midda kalena waxay leedahay e, saddex habeen garoobka ah umusalama markuu guursaday qisadii goonida ahaydee madaxa bannaanaydna nabigu wuxuu markuu saddex habeen la baryay y wuxuu laysa bika calaa ahlika hawaan haddaad doonto sabactu laki wain sabactu laki sabactu linisaa'i haddaad doontana saddexda way kugu dhammaatay wareegii baan bilaabahayaa marka kana wuxuu keenay tafdiil bilaa qadaa'in baa la rabaa maxaa yeeley gabadhu way cusub tahay inta ay ka baxaysa eh, kayda iyo kuruudka ka baxayse reerka lala qabadsiinhaye loo sheekaynhaye eh, habeen walba ila musaaraca ma jirte in badan baa la wada hadlaaye gabadhu marka in la soo dhoweeyey u baahan tahay marka sharcigu hawshaasu qadariyey ama garoobku ayadu haddii hawlay soo martayo eh, laba habeen horeysa waad isku mxuu ahaye kaydgoynaysaan kayda ka baxaysa wayusana waxaa la sunneeyaa guurku iyo meerku cudurdaar maaha musqid ah liljamaacaat janaazaadka waajibaadka waad gudan sideeda baad u gudanaysa ayib wayusana waxaa la sunneeyaa tahiiruha takhyiiruha cafwa in la dooransiiyo takhyiruha damiirku ayibda u laabanaya takhyiruha takhyiru tayibi in la doorsiiyo bayna alaain saddex habeen in lala dhexo bilaa qadaain aan kuwa kale loo gudaynin iyadaa la dooransiinaya ayb sidaasuuna marka amadu u badan yihiin amadu badan waa madhab maaliki wa axmed laakiin abu xaniifa wuxuu leeyahay waad qadlayn <laughs> waad qadlaynaysa haddaad gabadhi la baryo toddobo tii mxuu ahaayey bikaarada ahayd tii garoobkina aad la baryo saddex waad u qadlaynaysaa kuwii kale ee kusugay kusughaya bu adidkan isagu shucacba ku furay xaniifiya waad taqaana warkooda ayb sidaas weeye asal ayada hadii la hadii haddii laakiin ayada ay codsigeeda ku timaado oo ninku uu sidaa yeelo saddex ayada iskale afarun buu qadaynaya laakiin marka horeba haddii la dooransiiyo la yidhahdo toddobaan kaaga dhigi oo ma rabta haa tidhaahdo cinda shaaficiya waxay ku dhegeen daahira naska xadiidka umu salama ma kala qaadin in nabigu uu saddexna xaq bay ulahayd la odhanayo afarna loo qadayn kuwa kale ayib marka waxay kala qaadeen suurada gabadha la dooransiiyo iyo suura oo zawjka isagu sameeyo haduu zawjku asagu sameeyo gabadhi garoobka ahayd uu toddoba habeen la baryo saddex mooyeen afarta kale waa inuu u qadlayo gabdhaha laakiin marka takhyiir lagu sameeyo zawjado la yidhaahdo laysa bika calaa ahlika hawaan toddobama kaaga dhiga oo toddobama kula jo ay haa tidhaahdo waxaa weeye waxay cuntay xuquuq kale ku tumatay marka waa in toddobadaba loo qadayo kuwa kale saasay u kala qaadeen xadiidka daahirkiisa iyo markaan takhyiir jirin saasay yidhaahdaan aan ka socon waman saafarad <clears throat> midaan marka intaynan ka tegin meeshan wayusanu takyiiruha bayna alaain bilaa qada'in wa sabcin biqada'in wuxuu ka bilaabayaa iyo wixii ka dambeeya ka bilowda masaladii ah alqada' habeen dhaxa loo qadaynaya gabdhahay kaan loo qadaynaynin buu ka bilaabay ayb waman saafarad oo fasalka afraada ama masaladii afraada waman saafarad tii safarta waxdaha keligeed bikayri idnihi asagoon fasixiin fanaashizatun waa islaan madax tiirisa wey ama caasigarowdo jooska ku cajisgarowday wayba iska safartaa islaanta awey gaaris bay aadaa lagu awey wayba cumraysataa lagu keligeed fa naashizana marka waxaa dhacahaya habeen dhexeedeed ma bilaha ay iska maqneed xawaanka la sii joogtoo dhan hadday soo noqoto toobad keento loo qadayn maayo biil ma marasha ma laha masruuf ma u taalla lianna ayadaa xaqa ku tumatay wa biidnihi wain saafarad biidnihi ama wman saafarat biidnihi hadday safarto zawjka idankiisa liaradi danu lahaa bayna u safartay zawjkii baa yidhi hawshaasaan rabaa in meesha laga soo qabto aniguna hadda ma dhaqaaqi kara amahebla ii aad gabadhi baa u aad yaqdi laha wuu qada intay maqnayd habeenuhu haweenkan kale u qaybiye u siiyey way ka goosanaysa xaqay leedahay wey maynan cafiin cilada safarkana asaga xaggiisay ka timid sidaasaan leenahay wliaradiha waman saaarati u saarta liarada iyada danteed bay u saartay ka xajin wa tijaaratin laa ay laa yaqdii way u qadayn mahaye filjadiidi haddaynu qabsanno maxaa yeele iyadaa danteeda u dhaqaaqday jadiidkaas ayuuna ay ku tageen aimada badankood xanaabilada iyo maalikiyada ay ugu raaceen amaa qadiimka odhanaya waa loo qaday haba u safarta liaradiha ah way saartay biidni zawj bay ku safartay liaradihi yadi yaqdi way safartay biidni zawj bay ku safartay likaradiha kaaway ka isku hayaan masaladaasay jadiidkaiy qadiimka isku hayaan qadiim wuxuu leeyahay waa loo qadaynayaa wa bihi qaala abu xaniifa ayb qadiimkaa waa loo qadayn buu le qadiimku abu xaniifana sidaa qaba lianna xaqeeda wuxuu ku dhacay biidni zawj wayna ka idin qaadatay maqnaanshaheedana haddee ii idan bay jira asagaa fasaxay marka asagaa riday waa laga rabaa buu leeyahay qadiimka qadiimka warkiisu warsalan ma aan ka soconno jadidku wuxuu leeyahay caasinimadii iyo naasinimadii unbu idinku ka ridahayaa oo dembi baan safarka aysan ka soo raacayn ilaan danteeda u safirto iyadaa ganacsatay ama cumraysatay ama xajiday anna safarka waanu idmay cisyaanka iyo imiga wuu ka riday idankayguye habeen dhixii ma yeelanaysa iyadaa ka tagteenoo diyaar ahoo malabsanhay iga dhaqaaqday waa tahay almasala alkhaamisa masaladii shanaad ama fasalka shanaad waa fi lmusaafarati ayib bihinna gabdhihii in lala safro adugu aad ku raacaan taa waxay ahayd marka iyagu iskood u dhaqaaqaan huna waa maxay waa adoo safrahaya waman saafara ninkii socdaala linuqlatin wareegid uu ka wareegay meeshuu deganaaba xaruma waxaa xaaraan ah ninkaa ka xaaraan an yastasxiba bacdahunna barhkood inuu kaxaysto ayib linuqla waa maxay waa safar haddii danaysi ah ood meeshii ka tagtay ood haddana soo noqonayso waa safaru nusa ama tafarujkii oo wixii la halmaala tayib ma aha gebi ahaanba inaad ka wari ka tegaysa meeshii ood ka xanjeeranaysa waxaa weeye waa safar danaysi linuqlatin waa tafarujkii iyo danaysi u safray ma bannaano inuu barkood iska kaxaysto bilaa qurca وفي sاr الأsفاar الطawiilaة وkda الqasيiraة في الأصح ysتصxب bacضahuna بqurcaةi ayb wadaaddo waxay leeyihiin masaladan waxay la mid tahay leedihin maadaama tii negayd aysan bannaanayn habeen dhaxa inaad ku gooni yeesho safarkii guuridda ahaa eed guuraysana ma bannaana inaad barhkood ku gooni yeesho barh ka mid ah maalan halkan aad deganayd haweenkuna ku wada deganaayeen gaaris baad ka yeelatay dan yaroo ganacsi ah marka inaad agga joogtaad rabtaa waxaa tii islaam baana ka maarmaynine hebla iyo hebla ina keena sabarnuqlo hadda laga hadlay waa midaas adaa tiroobay laakiin weli maadan kada wada tegin meesha holaan haweenku ay kuu degnaayeen marka waxaa wey aq omal inaad iska tira hebla ina keen maxaa lagaa rabaa qorituur baa lagaa rabaa safarkii caadiga ahaba qorituur lagaa rabay maxaad moodaa marka mid aad meel degayso ood muddaba joogayso waman saafara ruuxuu u safray linuqlatin muxuu ahay guurid uu marka dan u guuro xarun waxaa ka xaraama an yastasxiba bacdahuna barhkood inuu markaasi kaxaysto asagoon kuwa kale idan weydiinin ayb wuxuu ihi sheekhu wa saa'ir alasfaari awiilati safaraha intoo kuwooda kale dhaadheer kamba waa safar laakiin waa safaru nuqla kaana wuxuu ahaa kuwan dambena waa safaru xaaja farqi baa udhexeey aلطawiilati dhedheera wakada اqasiira iyo safarada gaabanba filas haddaynu qabsano yastasxibu bacdahuna barhkood buu inakeen odhanayaa biqurcatin qorituurad buu sidaa ku yeelayaa ayb xadiidka caaishana daasal oo saxiixaad garanaysa nabigu markuu damco socday safar uu noo qori jiray tii qorigeedu soo baxana raaci jirta walaa yaqdii qadayn mahaya muddata safarihi intuu safarka ahaa gabadhi raacday ee intaa la noolayd markuu hadhow soo noqdo gurigiisu ku soo noqdo la odhan maayo maadaama hebla laba bilood ay kula maqnayd laba bilood heblaha iska fadhido labada bilood annagaad noo qallaynaysa kalka annaga intii baaqdoo dhan waan kugu lena heblana xoolaheedii waan cunayna taasi qadayn maayo xoolaa maqori tuur baan ku baxay xaaja timid laakiin markaad soo noqoto xaggeed ka bilaabi kalayntan baa kuu socday kalayntanko giraangir noqdoo isxidhay ayaas xaliimaad ka bilowda xaliima asagoo ku soo dhammaaday ayaa safarku soo galay kadibna waad qori turto gabarh baa ku raacda ama labaa ku raaca kadib markaad soo noqoto wareeggii xaggeed ka bilaabaysa waad qori tuuraysa tii caawa laga bilaabi lahaa ee caawa loo dheelman lahaa qorituur baa lagaa rabaa ayib waan kuwada sugaynay hadiyadaadkii iyo odaygii intaaba la sugahaye ee loo marqaansanaa heblaha laga bilaabo socon mayso waxaa weeye qorituur baa bilaaban wareeg cusub kalaynta cusub baa bilaabanay ayib haddii kii horeo dhexda socda aad ka tagtana gabadhii habeenkaa kugu lahayd baa mm, ya waa heer sare aroos cusub weeye ma xumo fain wasala hadduu gaaro ninkii safray almaqsida meeshuu u socday buu gaaray wa saara muqiima mid negina uu noqdo qadaa wuu qadaynaya gabdhaha kale wuu qadayn muddat aliqaama safar baad ahayd socdaal waxaad halkaan ka baxmar baan mara jabuuti baan mara kadib sacuudiyan ku dambayno halkaasaan ka soo rogman muqdishaad iska fadhiisatayba salaadihii baad dheeraysay safarkii baa kaa go muddada aad muqiimka noqotay meel baad ku qori hadhow soo noqoto waa lagala xisaabtamaya laakiin intaad safarka ahayd sii socod iyo soo socodba laguma haysto laakiin muddat اliqaama waa dandhow iyo qaan lagugu leh wa saara muqiiman qada uu qadaynay muddat aliqaama lianna safar ma safar macduur baad ku ahayd laakiin ta safar maaha lilrujuuc ay laliiyaabi soo noqodka ma qadaynayso bil asaxdayna qabsan ilan safarku waa sii socod iyo soo socod ayib muqaabilku wuxuu leeyahay sii socodka qadayn maysid laakiin muddat اliqaama waad qalayn soo socodka ka dambeeyey muddat liqaamana waad qadlanaysa lanna safarka hore wuu go'ay iqaamaa dhex gashay idan iqaamadana rujuucuna wuxuu raacsan yahay iqaamada u dambaysay buu raacsan yahay muqaabilku saasuu ley asagu marka waad qalayn iyaabki iyo iqaamadii waad qadaynaysa warka <laughs> muqaabilku ma sahlaadho waa ina kula ogaadaan taad rabtaad iska dhihible adoo kuusoo baxay waa lagu tuhmi waa lagu tuhmi qiilka waba kama jira qiilka waa daciif qiilka waa daciif waa lagu tuhmaya ayib ya haweenka is arki karin maxaad u qabtaa marka horeba gabdhaha waa inaad isku keentod heshiisiso ood meesha sayid iska dhigto sheeh maxamadow oday iska dhigto maxay ta gabdhaha midiyaha isku haystee aad kala dhex joogto intaa waa kaftan waman wahabaad gabadh hibaysa afartii shantii fasal waynu soo dhammayna ila tahay hal faslun baa dhiman waman wahabaad tii hibaysa xaqaa xaqeeda lam gabadh baa tahay ku daala hawshani intaan dhali karina waan dhalay odayna tabarba wama hayo wadaadow biyo kulaysigaada iyo hawlaha ay dhibaybe habeenkii heblaan siiyey ama waan bixiyey tii maxaa laga samay waman wahabad xaqaha habeen dhexeeda gabadha hibaysa lam yalzam zawj kuma laazimayo arida inuu ku qanco anuu xaqayo waan hibeeyey waan bixiyey hadday tidhahdo wuxuu le kaama yeelin habeenkaadi alkaa baan soo seexanaya maxaa yeel laftirkay inaa nastaan baan rabaa oo <laughs> habeenkaa as iska joog laasimkuma maxaa yeel xaqu listimtaac asagaa iska lahaa wey waxay fuqadu ka hadlayaan habeen dhaxa odaygaa iskale xaq buu ku lahaa gabadho ayadu hadday xaqi iga cafiday anu waxaan xaq u le inaan dhabarkantaydi kolley habeenkaygi waan soo seexa fain radiya hadduu ku qanco hibeeday gabadha habeenkeedi bixisay wwahabad xaggan ay u habaysay habeenkii limucayanatin gabadh gabdhaha ka ay tiri ayadaan siiyey baata cindahaa gabadhaa la siiyee mucayanada agtidu baryaa laylatayhimaa labada habeenba ay isla lahaayeen ayadu iyo tii wax siisay waahibadii iyo mawhibadii labada habeenbay isku qadanaya yuuna siinhaya gabadhi la siiyey habeen ayadaa asal u lahayd habeenna walaasheed baa kusoo sadaqaysatay labada habeen maxaa la samayn ma waxaa la samayn gabadhan habeenkeedunbuu iman tan wax bixisayna habeenkeediba haddana tan ku soo noqon oo laba habeen isku xigin oo ah sida hawsha ku socota maalan heblo caawa ku qoraa heblo kala udhaasto kala udhaas tii afraad ayaa siisa habeenkeedii tii koobaad habeenka koobaad tanuu la joogi labaad iyo saddexaadna kuwanuu sii mari habeenka afraadna tanuu ku soo noqon miya mise waa la iskugu baa laga hadlaya waqiila waxaa la yidhi yuwaalihimaa labada habeen isku dhawaysanaya mar hadday labada habeen tan leedahay aan iskugu keeno ayb iil saasuu leeyahay oo uu isku xijin ka horena laylatayhima muxuu ujeeda waa fasli ka hore ee adar ee qawigu wuu kala faslin weeye labada habeen siday ahaayeen baa loo dayn waxba laga bedeli maayo qiilkuna waa lagu duwan waa lasu keenaya buu ku yidhi aw mase wahabat lahunna waxay tihi habeenkaygii gabdhaha walaalahayan u daayay bay tihi maba dhihin ba iyo adaanku sii midna sawaa wuu sinhayaa markaa mar habeenkii gabdhahan siiyey waxaa laga soo qaadi tii wax bixisay inaysan jirinba afar bay ahaayeen mid baa waxay habeenkii gabdhahan ku sadaqaysta waxaad ka soo qaada inaad qabto saddex dumar ah saddex beenubaad wareegi o isku xigta saan u socon ilan adigu kugumay soo celinin gabadha ma aysan siinin ee waxay tidhi anugu baan ka tanaasulay hawshaa ka noqday aw lahu aw wahabad lahu ninkiibay uhibaysa waxay tihi habeenkii aad igu lahayd anugu adaan ku siiyey ciddaa doonta gabdhahaad abto dadadasi falahu zawj waxaa u bannaan atakhsiisu gooni yeelid mid ku gooni yeelo miduu jecel yahay inuu la aado iyo midda caruurta badan inuu la aado iyo oo siiyo iyo dee maya aw lahu wey lahu lahu besan ka hadlaynaa takhsiisku taas wey tawrasawa baa lagu soo yidhi shee maxamed wusimi bimacnaa macduuma laga soo qaday waahibada wa qiila waxaa la yidhi markay asaga siisa habeenkii yusawi sidoo kale wusimi oo alwaahibatu waa kalmacduuma waa meelii la odhan jiray ataqdiiraat asharciya jaclu lmawjuudi kalmacduum masaa'ilkiisay ka mid tahay markaad fiqiyaadka maraysaan faslun fasalkii shanaad weeye oo ku saabsan fi shiqaaqi bayna الزawjayn cafwan kii lixaad orintiin kii lixaad weeye ashiqaaq bayna الزawjayn ninkii iyo xaaskiisii baa isku dhacay waa dhaqmi waayeen waa la kala eed sheegtay dhib baa soo kordhay see loo xalinhayaa hadda waxaan leenahay shiqaaq bayna الزawjayn saddex suuruu leeyahay indana cinda ahlilcilm in dhibku gabadha uu ka socdo iyo in dhibku ninku uu ka socdo iyo xadgudubku iyo in arinku uu mushkil noqdo la kala garan waayo ayadna ay tira isagaan ka dhaqmila ahay asna uu yahy ayadaa dhaqmila fooda qurtub marka xaaladii koobaad buu sheekhu kuu bilaabay waxaana asla qowlu tacaala walatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhuna wahjuruuhuna fi lmadaajic iyo wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcasuu xakaama min ahlihi waxakaama min ahliha labada aayadood baa asal u ah xaalaatu shiqaaquna waa saddexdaa an yakuuna اlictidaau minha an yakuuna اlictidaau min qibli الزawj an yushkila اlmru cala اlahl saddexdaa suuruu sheekhu dareerin doonaa ayib saddexdaa suuraadee mid walba suwar baa ka bixi suwar baa ka baxaaya wuxuu ihi sheekhu daharad idaa daharat amaaraatu nushuusiha hadday muuqato calaamadihii caasinimadkeed baa muuqday wacadaha wuxuu ku muuqday tan marka waa xaaladii ahayd alxaalaة اlأulى an yakuuna الnushuuzu wاlictidaau min الزawja iyuu sheekhu kuu bilaabay saddexdan iyadoo u qaybinaynaayo in calaamaad baa muuqday xadgudubkeedii ama waa la hubsaday xadgudubkeedii ayib ama wuu soo noqnoqday xadgudubkii saddexdaasay noqon alxaalaة اlأulى oo ahayd markuu xadgudubka xaggeeda ka yimaado saddex nooc wey in markaa amaaraad iyo calaamo iyo ifaala kuu muuqda gabadhu inay caasinimo soo wado laakiin wax la huba weli ma jiro iyo in uu caddaadaba laakiin aysan ku celcelinin iyo in intuu caddaado ay tikraar ku samayso ku dhaga adagda weliba saddexdaas suuraa kuu socda marna ul iyo xawdin baa la socota marna hadal iyo waanay yeelanaysaa tiibuu ujeedaa sheekhu idaa daharad hadday muuqato amaaraatu nushuusiha calaamaadkii caasinimadkeedii wacadha wuu waaninayaa ilaahay ka cabso xaqa zawjka iska ilaali waxaan malaa'ig baa kugu lacnadi allah kuugu cadhoon gabadh yahay joog wuxuu waa adduunya aakhira loo socdaay bilaa hajrin asagoon ka hijroonin guriga aan kaga hijroonin oo guri wuu baryahayaa wuuna la joogahayaa gogoshii ku wada seexanaya waa kula seexanaya maxaa yeelay amaaraad baa muuqda weli ma hayno cisyaan xaqiiqa ah amaaradku maxaa looga jeedaa amaaraad ficli amaaraad qawli aan u qaybinaa shaaficiya haddaan nahay midka qawliga ah hadal jiricsan oo latifan oo dabacsan oo naxariislay ku dhihi jirtay hadalkiiba xoog yar adkaysayba hadalka kan baa ka soo bodaaya walaale iyo huno iyo ah, ah, abowe iyo macaanay ku dhihi jirtay war maxaad leedahay ka bilowday heblaay war maxaad tidhi hadde waa hadal yar qalafsana ma ogtahay kalaam khashina ah iyo xoogow waaga hore wejigoo furan ka ficliga wejigoo furan iyo farxad iyo bashaashad bay kugu soo dhowan jirtay iyadoo wejiga kududaysa ama dadbaysa oo sidii hore waxaad dareemaysaa walee heblaay waxaad soo wado yahuudiga yaa weyn weeye marka waa amaaraat الnujuus alficliya اlqowliya weli ma hayno xaqiiqa ma hayno wacadahaa bila hajrin waa mid ah suuradii labaad fain taxaqaqa nushuusun hadduu hir dhaboobo oo dhab noqdo caasinimo walam yatakara xaggana uu soo soo noqnoqonin cisyaanki wacada wuu waaninayaa wahajara fi اlmadjici wuu waanin alluu xusuusin wuuna ka hijroon gogashow oga hijroonaya la seexan maayo gurigu dhinac ka seexan laakiin firaashkii sariirtu iskaga tegaya ayb wahjuruhuna fi lmadaajici ayaana udayla nabiguna xadiiskii dheera wakii ku sheegay walaa yadribu fi ladhari suuradanna garaaci maaya gabadha hadda waa maxay mar bay khaldantae ma khaldamo waa ilaahaye marka ha la waaniyo lagu ciqaabay in laga durko laga xaydo laakiin yaan gacanta la saari wa bihi qaala axmed qultu waxaan nawi alahar yudrabu aladar waxaa wey yadrib wuu garaaci wallahu aclam maxaa yeele qur ma kala qaadin ayib qur marka nushuus la arko oo u xaqiiqoobo nabigu ilaahina wuxuu uhi wahjuruna fi lmadaajic wadribuhunna nabiguna sidaasuu yidhi marka taxaquq mar haddii la helo gacantu waa furan tahay buu wallahu aclam laakiin iska ilaali garaacaas aad garaacday gabadha hadduu laf jebiyo ama dhib ama u dhimato waa laguu qisaasi ama diya lagaa qaaday calaa qowleyn cinda ahli اlcilm ayib laakiin aabbuhu ama waalidku asagoo ilmihiisa edbinaya hadduu dhinto asagoo la qisaasi maayo sababkuna waxaa weeye odayguna limaslaxati nafsihi buu islaamta u garaacay u dilay marka damaanka waa laga rabaa waalidkuna ilmihiisa wuxuu u tarbiyeynayey limaslaxati waladi waifli farqigaasaa jir waalidan waxay dhaheen abadan in baashu ay khata noqoto iyo inay shibhu camdi noqoto iyo inay camdi maxdi a noqoto wey hadday maxdi noqoto iyadu waa qisaas ama waa diya kaamila hadday khata noqotona tacsiir ba yeelana diya yeelan mayso wadaaddaa laakiin sawaabku waxaa weeye in lagaa dendhabayo ima diyatan wa ima qisaasan calaa khilaafin fi masala aan ka socono sheekhu wuxuu yidhi fain takarara hadduu soo noqnoqdo waa suuradii saddexaad marka xadgudubka xaggeeda uu ka yimaado oo saddex u qaybsama tii saddexaad wey fain takarara nushuusun cisyaankii iyo madaxdaygii baa soo noqnoqday daraba wuu garaacaya garaacaas waxaa shardi cinda ahlicilm nabiguna ka hadlay caddeeyey waa inuu yahay garaac aan gabadha dilaacinin dubkeeda iyo hilbaheeda dhiigna aan ka keenin laf iyo ludna midna aan jabinin ayaa la rabaa marka haddee kaas garaac soomaaliya uma taqaano haweene haddii loo gacan qaado waa in la xadhaariyo soo sidaan warka soomaaliyeed ayib annagaa nugu xamajinta lakin hadda waa un lasoo wada galay hawsha ayada waa lagu wada jiraa haddii kale wadaad la yidhi shee maxamed cali qablaan ardaygiisiba ahaa yaa islaantiisii baa layidhi habeen yaa ku caasigarowday fiqigana xoogu buu ka yaqaana su u u garan waaye kili intuu biyo ku shubay uu xilli dayradhaaf ah guriga dushiisa saaray baa layidhi furkana ka qaaday biyahoo baraf ah yuu sagaal saac markuu taajku istaagay buu la soo degay iyadoo jifto ku bilbila marka nama u noqon hawsha iyad ahayd bafbafbafbaf alla sheeqo u noqon maayo marka garaac ba uga haddaad hurdo kuu baxayso xilliga haddii biyo baraf lagugu daadiyo unla ayaga ka daran soo maha marka darban hayra mubarixin walaa mudmin bay ku dheheen marka waxaa wey haddi isaan baa la yeedhi wadaadna tusbax ku garaacay baa la tusbiisu ola baxay tusbax waa kululyaha waa xanuun kululyaha ayib qolyaha reer gaalka ayaga waxaa laga sheegaa intay halgaadeen oo kab ku halgaadeen yuu naa ka leexo inkaara kugu dhacday oo kor waayeen kabtoo sii socoto arka oo ku beegan ayadii marka waaa wadaadu maa jira marka inaan cabsiyaan rabay bui marka dhibna uusan gaadhin aana ka soconna xaaladdii labaad buu u gudbay intaasi waa waa inay iska jirta falow manacaha saddexdaas suura loo qayba marka iyada xadgudubka xaggeeda oo ka yimaado falow markuu asagu xadgudubka aggeeda ka yimaado waa ka hadda asagiiba abaanxuu noqday dhibka asagaa wada gabadhi asagii ka dhaqmid ayba falow manacaha hadduu u diido xaqan buu u diiday gabadhi ka qasmin habeenraxi buu u diiday haween kale u taga iyadana wuxuu hi agtada soo mari maayoba gurigaadaba soo ag maayo wa nafaqatin biil buu u diiday kuwa kale u siiyo alzamahu alqaadi tawfiyatah qaadigaa ku laasimin inuu xaqaa dhiibo oo gabadha habeenkeedii siiyo biilkeedii siiyo qaadigaa kala dhexgeli meeshan hadda lasaaran ya lasku baaba'aya maaha dar baa yimid xaq lagu leehy manciyey waa in laga qaado xoog looga qaad qaadigaana ka qaadahay qaadi haddii la waayo islaamkaa ka qaadayda waa laiskugu tegi walahuna milu ladii calayhina bilmacruuf baa laisku ogaa ayb marka qaadigaa ka qaban fain asaa hadduu xumeeyo fain asaaa hadduu bi'iyo way khuluqahu dabeecadiis gabadhii habeen dhax buu wuu siiyaa biilku waa siiyaa laakiin weji iyo dhaqan iyo ahlnimo kuma haysato weji furan baa la galay mxu guri albaab furan lama gala la fain asaa hadduu xumeeyo khuluqo la dhaqankii isagoo gabadhi biilahayo oo habeendhexi siinayo haddana yaan waxa naxariisa iyo ahlnimo kuma hayso wa adaaha xaggana uu dhibo bilaa sababin sabab la-aan gabadha uu dhibo nahahu lqaadi canhu wey qaadigaa dhi hawshaa jooji waxay tihi habeenkaygu waa ii oo biilka waa isiya laakiin naxariis kuma haysa ninkan ilkulul iyo dhaqan xumu iyo aflagaado iyo balaayu wadaa asagoo hawsha wuxuu le hawshaa jooji haddii kale in caada haduu dhaqan xumadii soo celiyo cazarw qaadiga ganaxaaya sideean karbaash andhada u gelin wuu xidi haddii kale fedh iyo kala daalahaya qaadigu ninkan waa inuu edbiyo tacsiirku waa wixii loo arka maslaxo suu u garaacayo dhulka inuu dhigaal rabaa gabdhaha lagu tunta lama ogolo hawsha ogaada marka war idinka soconaya ma ah ya qaadigu ciidan buu leeyahay madaas waali kara saasaa lagu dalici deedna dhulkaa lagu dhigaado ilmo yar ah waa difaacu nafsi wey xaq bay u difaacu nafsi wey <laughs> darbigaadu kaas ma ah ka soomaalida darbiga sharciga ma taqaan feedh iyo faralaab iyo gabar cacaban oo intaa dhiigayso oo inta intaa la ayib tooriyan waaba la sheegahaya baryaha wadaadkii biyaha ku bilbilay tusbax iyo biyo iyo kabla tuuray howlahaas aan ogol lahay mh iskaga carar gabdhaha waa laga cararaaye lama dagaalame waa la iskaga cararaaye islaamka iga qabta dheh iska dilin gabadha alxaal aaalia xaaladii saddexaad buu sheekhu u gudbay oo goorma hadda waa markii mid walba uu yidhi dhibka hebel baa wada iyo heblaa wada iyo hebel baa wada wain qaala hadduu yihahdo kullu mid walba ina saaxibahu saaxiibkiibaa mutacadin xadgudub xadgudubka wada waxay tihi islaanta ninkanaan ka dhaqmi reerkayga waan rabaa carruurtayda gurigay ninkaan si ha dhaho wadaadku wuxuu yidhi waaba gabdhahan ayadaa lagu jeclahay dhibka laakiin hayga diisho adaa dhibka igu haysee marka qaadigi muxuu samayn yuu qabtaa nin iyo xaaskiina hadda waxay isku hayaan in badan lamaba ogaan karo tacarafa alqaadi qaadigu wuxuu xogsan alxaala xaaladda u kurgeli wey tacarafa alqaadi qaadigu wuxuu u kurgelaya alxaala ulmiga dhanku ka socday dhibka ruuxooda ogaanaya muxuu ku ogaan karaa biiqati nin lagu kalsoon yahay yahburuhu maa u ayaga ninbuu diri deriskooda ah ama maxaarimtooda ka ah, ama qaraabadaa ah, wuxuu dhihi hebel iyo hebla u kuurgalo dhibka cidda wata iisu ogow kadib markuu ogaado wamanaca aalima min aulmi kii dulmiga wadaan dulmigu korista islaanta hadday dhibka waday uu ka qaban hadduu dano karbaash hadii kari waayo hadduu ninku waday ninkiiba ka qabanaya fain ijtada hadduu darado hadda ashiqaaqu murankii baa ka sii daray xaaladdiiba loodin waayeba bacaa wuxuu dirayaa xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha laba garsoore oo midna xaggeeda ka socda midna xaggiisa ka socda yudhi hawsha u kurgalo oo reerkan ama isku dhaqa ama kala dhiga qaaliga hawsha diraya aayadda baan u daliila shaqaaqa baynahima fabcatu idan masale muhiima wahumaa wakiilaani labadaa la diray wakiilaani laba wakiil weeye lahuma ay lizawji wazawja gabadhu ninka xaggeeda ka soco iyaduu wakiil ka yahay ninkuna ninka xaggiisa ka soco isagu wakiil ka yahay shuruudii muwakil loo fiirin wakiil iyo muwakil loo fiirin jiray baana loo fiirin ayib yaad garanaysaa inuu hawshaa loo diray qaban karo ah inuu ammiin yahay ah intaasaa laga eegaya wa bihi qaala axmed wamalik wاlmusani sidaa inay labada xakam wakiilan yihiin can الزawjayn mid walba ninkiisa laakiin sida sawaabka waa qowlka soo socda wa fii qowlin qowl waxaa ku yimid bal humaa waxaa weeye muwallayaani kuwa la magacaabay min jihati اlxaakim qowl wuxuu leeyahay waa laba naa'ib ayib ma laba naa'ib baa mise waa laba weli ayib wlka hore waa maxay waa laba naaiba waxay naaibayn ka yihiin min azawjati wazawja wakiilkuda naaib buu ahaa inagu soo maray muwalayaanna waa maxay waa muwalayaani min jihati shaaric wilaaya sharciya ku socdaan iyo maya niyaaba sharciya ku socdaan baa laisku haya haddaan dhahno wilaaya sharciyo qowlku siduu sheegay ah labadan xakam waxay weli ka yihiinoo ka yihiin mas-uuliin ka yihiin sharciga sharcigana waxaa ka turjumaya qaadiga idan labadoodan wakiil kamay aha waxay doonaan bay xukumayaan ribaha labada zawjin ictibaarba ma in la helo ridi tii laga hadlay facala awalid qowlkaas inay yihiin waliyaan yihiin muwallayaani ay min jihati alxaakimi wاsharci waa qowl cali bni cabaas cali bni cabaas baa xukumay walaa mukhaalifa lahuma min asaxaaba ayib wabihi qaala الshacbiy wa abu salm bn cabdالraxmaan wa saciid bn jubayr wالnakhci wاlawsaaci wamaalik waisxaaq ibn mundirna wuxuu hi wahwa qowlu akari ahli اlcilm awsadka mujaladka sagaalaad saddex boqol afartan iyo ko wuxuu hi ahlucilmiga sidaasay u badayen saxaaba iyo taabiciin halkaasay u bateen ra'yigan shaafici ee rag yar oo caطaa iyo xasan albasri baaba laga soo guuriyaa cid kaleo hadda aan arkayba ma jiro ibn mundirna saasuu sheegay ayb facalى اlأwali haddaan qowlka hore wax ku dhisno oo ah in labada xakam ay wakiilla ka yihiin zawjka iyo zawjada yushtaradu waxaa la shardiyaa ridaahumaa rida الزawji والزawja waxaa kaloo la shardiyaa xakamku inuu hawsha raalli ku yahay illa waa wakiile waxaad raalli ka wakiil ka noqon karta haddaba fayuwakilu xakamahu fayuwakilu الزawju zawjku wuxuu u wakiilan xakamahu asaga ninkii gacalka u ahaa ee xakamka u ahaa bialaaqan war islaantaa haddii markaad hawsha u kuurgasho ad aragta inaysan dhaqmayn hebelow fur wa qabuuli ciwadi khulcin iyo inuu aqbalo oo uu guddoomo madax furasho ciwadkeed iyo lacagteed wuxuu le inta badan anusoo wax maanan furi karin ha wakiil baad iga tahay hadday islaantu madax furasho keento so madan maanan guddoomi adna ii guddoon anaad wakiil iga tahay weyn wuxuu kaloo u wakiilinaya wa qabuuli ciwadi khulcin waxaa ku yimid keedii watuwakilu ayadna waxay u wakaalan xakamahaa ayada kii garsoorkeed bibadli ciwadin ciwad inuu dhiibo markii la garamee la wada hadlo inuu yidha war gabadhan ninka lama dhaqmi karte hebel lama furaaye madax furashaan rabnaa inuu dhaho gabadha cafwan madax furashaan bixinayna ee naga guddooma watuwakilu waxay xakamahaa bibadli ciwadin ciwad inuu dhiibo lacag inuu dhiibo innagaa isku soo noqon doonne shubbay leedaha lacagta ninkana ku wareeji hay waxay kaloo u wakaala wa qabuuli alaaqin bihi inuu alaaq gudoomo bihi bilciwad waxay dhihi alaaqana ii gudoon ciwadka aan ku helayo lagu furay cafan wa qabuuli alaaqin bihi ay bilciwadi wey bibadli ciwad intaba wuu u gudoomayaa sawaabkuna waxaa weeye bacu eh, xakamayn mawaajibba mise labadaa qowl baa jirta markay shiqaaq yimaado wain khiftum shiqaaqa baynihima khiftum huna cinda ahli tafsiir waa in ayqantum wey haddaad hubsataan wey wayna ku timaadaa fi lua wain khiftum shiqaaqa baynihima wain ayqantum shiqaaqa bayni fabcaثuu xakaman bacثu اlxakamayn sida raajca waa waajib ama waa mustaxab lidaahir اlaaya wujuubka wa huwa qowl daahiriy aimo badanna way ku tageen masalo kale intaanan ka tegin masalada naashizada gabadha caasigarowday waxay naajisa ku noqotaa dhowr arimood keliya waa maxay inay safartoy baxdo biayri idni zowj naajisa ku noqota waad soo in adoo bannaanka ka yimid albaabka ay kugu xidho kaa furweydona naajisay ku noqota hawshaana dhaqan soomaalida weeyaba wadaadka soo yardaaha in albaabka laga furi waayo waaba dhaqan bay iska tahay naajisay ku noqonaysa qodobka saddexaad inay isu kaa diiddo galmadii iyo gogashii diiddo saddexdaasay naajisa ku noqon gabadhu cindana inay ku aflagaadayso amay af kulushahay amay carab dheer tahay ama marba ay ku gacan qaado dhegta ku taabato naashisa ku noqon mayso waa laba kale mas saddexdaas aلsafaru bغayri idnin almancu min dukhuuli albeyt iyo alimtinaacu can اlistimtaaci wاlwaطi saddexdaas suuro idan naashizo hadday noqoto naashizo biilkeedii iyo masruufkeedii baa dhacaya cinda اljumhuur ibn mundir ijmaac buu soo guuriyaa ibnu qudaamana waa ka qaatay laakiin awsadka wuxuu ku sheegay awsadka wuxuu ku sheegay in makxuul cafwan xakam ibnu cutaybata alfaqi uu yidhi gabadha naashizada ah ee biilkeeda iyo masruufkeeda way leedahay waa aafimo oo dembi bay gashay mooyeen xaqeeda way leedahay waana loo qalayn intay maqnayd hadday xataa ay muddo maqnaato kaana dhici maayo waxaa ku raacay cabdiraxman ibnu qaasim alcutaqi tilmiidi maalig baa ku raacay labada waad waxay qabaan naashiza xaqeedii ma dhaco waana qowlu ibni xasam wuuna ku dagaalamay wuxuuna yidhi in la yidhaahdo naajisa ma masruuf iyo marasho wuxuu ihi waa tashriicun bira'yi wahuwa kufrun buu la istaagay halkaasuu la maray daahiru nusuus axaadiisii buu sii daayey waa runtii daahirka nusuus ma kala fiiriyo nabigu ma kala qaadin qur-aankuna ma kala qaadin nafaqada iyo kiswada iyo xuquuqda u waajibaysa xaaska inay tahay caasiyo iyo inay tahay naajiso muiic cafwan iyo inay muiico muwaafiqa tahay ma kala qaadin marka dawaahir nusuus buu ku dhegey dembigeedii iyo cisyaankeediina waa gooni xaqeedana way leedahay halkaasuu maray marka daahiriyo iyo iyo xakim bn cutaybat alfaqiih iyo mxuu ahaa cabdiraxman bn qaasim alcutaqi baa ra'yigaa qabay iska ogaada un khilaafkaas wallahu aclam labada wakiil intaanan ka tegin wlkan dambaan rajaxnay soo ma aha wlka dambe haddaan rajaxnay oo laba weli xaq waxay u leeyihiin wixii la qumanaa inay sameeyaan inay idin kala furaan inay isku kindhaqaan intuba aq bay u leeyihiin adoon raalli ku ahayn iyo haddaad raalli ku tahayba taa waa masalo ayaga hadday iskhilaafaan waa la casili kuwo cusub baa la magacaabi hadday exdaan oo midna gabadha u exdale waa dhaqan soomaaliyeed waa taqaanaane ninkuna ninka u dooda iyaguna waa la cadila kuwo cusub baa la magacaabi ilaa hawshu ay meeshu la rabay ay gaadho ayb wallah aclam